show wiilashoodii baa meelaha raacag baa looga soo diroo diyaaradun bay iska raaceen xajkii bay tageen cidnaba waxmayna weydiinine subaxii dambe waxay yidhaahdeen wareedhe inakeena bal kacbadii nuaadi kacbadii la yimid wax la sameeya ma yaqaanaan waa la dawaafaa baa lagu yihi marka saddex jeer markay wareegeen bay iska soo baxeen iska soo galbadeen waa waktiga dhowr sano ka hor wey waxay dhacayso wakti dheer maaha markay gurigii yimaadeen baa waxaa lagu yihi war toddobaa la tawaafaa safiya marwana waa la galaa safiya marwana ma marin iyagu isoo noqdeen waay war shalay imisaan tawaafnay saddex afar baynu ku dari afartii kale hibaarikadaba <laughs> ka dabeeyeen safay mid baa galay safo oo ku soo rafaaday hal mar buu xagga iyo xagga u maroo waa soo baxay waa soo galbadeenoo waxaa la yidhi safan inaad ku noqotaan weeye dawaafkiina toddobada waa la israaciyaa waa inaad ku noqotaan mid baa istaago wuxuu yidhi ilaahay baa iigu ogo meeshaan ogaa celinayo safa inaan ku noqonayno marka ninka waa iska soo xajiyey waa loo xajiyay lama yaqaano waxa la tawaafayana waa kacbada ee qabri maaha nin magaalada jooga baa wuxuu ii sheegayey anagoo kacbada awaafayna baa rag soomaaliyeedoo hadda magaalada aan ku ogaa ba iyagoo sheekaysanayaa waxaa lagu yiri buu yidhi nihu adkaarta badiyoo awaafkii kacbadii baa la joogaaye sheekadii iska daayey ninbaa saa intuu ufiiriyey waa ilaahay mahadi maanta qabriga nebi maxamed haddaan dawaafayo kacbadanba qabrigii u haystaa qabrigii madiine ninka waaa kaga waaa kaga dhegan un qabri la dawaafo xataa kacbadii hadduu yimid qabri buu haystaa marka kacbada beydka ah shaashadaha ka aragteen haddii si kala u arag ama waraaqaha sawirkooda ku aragteen toddoba jeer inaad dawaafta wey rukniga afraadi wasacyu in la sacyiyo la ordo bayna asafaa walmarwati hadday kuu suura haddii kale aada dhex marto safiya marwo dhexdooda in la ordana nabigaaba yihi calayhi salaatu wasalaam sacyiga sameeya fa in allaha kataba calaykum sacya ilaahay waajib buu idinkaga dhigay ilaahina wuxuu yihi ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaahi faman xaja lbeyta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima labadooda dhexdooda inuu ordo curwa caaisha uu yimid curwata bni zubayr radi allahu raximah llahu tacaala baa habaryartii caaisha radi allahu canha wa ardaahaa buu u yimid wuxuu yidhi ilaahay dembi ma laha buu ihi in la awaafee haddaan iska daynana dembi ma laha sow maaha markaas waxay tihi maya haddaadan awaafin ilaahay kaama aqbaleen xaj ee waxaa sidan loo yidhi dadka qaar baa dembi u arki jiray jaahiliyadii markaasaa waxaa lu yidhi amarka qaata wax dembi a ah ma lehee waxa jaahiliyada idinkaga haray iska daayo amarka fuliya saasaa loo yidhi ilaahay xajka ma aqbala saci iyo safiya marwa haddaan la samayn iyana waa toddoba jeero kow iyo labaa la tirinayaa safaa laga bilaabaa marwana waa lagu dhammeeyaa kor iyo hooskii aad ka sacyidaba walxalqu xiiditaankii ku dar awi taqsiiru ama gaagaabin muxalliqiina wa muqasiriina madaxa idinkoo xiiray ama gaagaabiyey xiritaankiiyo gaagaabintii see loo xiiri see loo gaagaabin shaaficiyadu waxay yidhaahdeen musamaa xalqin wa taqsiirin baa ku filan waxun magaca la dhihi karo magaciiba waxay yidhaahdeen saddex saddexna waa badan tahay haddaba mid aan idiin sheego fuqahadu markuu iyagoo raqamka saddexa wax ku xiraya aada aragtaan raqamka saddexdaa meelo badan baa waxaa la arkay shariicadu inay axkaam ku xirtay weysadii waxaa ugu fadli badnaatay taliid saddex saddex jeer ninkii marka hundhisooda yarxamuka allaahu la dhihi jiray saddex hadduu gaarsiiyana waa loo ducayn caafimaad waa nin hargebsan buri nabigu calayh salaatu wasalaam muuseye khadri markay israaceenna saddexda markuu ka dhameeyey waa ku yidhi intaa ka badan way badatay haadaa firaaqu beynii wa beynika marka saddex wixii gaara inuu wax badan oo wax lagu salayn kara yahay bay nusuusaa u kala duwan bay qaacide ahaan fuqahadu uga qaateen qaacidadii baa meeshii qadar iyo nambar in la sheega u baahataba iyadii bay jeebka kala soo baxaan oo ku dabaqaan masaladaba yaan laga hadlin shaaficiyadu waxay idhahdeen saddex timood oo fii xaddi ra'si ku jira wax yarun haddaad goyso saa darteed maqas baa jeebka lagu wataa oo jag baa laga siin laakiin madaxa xiira ama gaabiyaa layna yidhi nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuu xajiyey wuuna cumraystay markuu xajatulwadaac xajinayena amar guud buu bixiyey wuxuu yidhi khuduu canii manaasikakum falacallii laa alqaakum bacda caami haada war camalka xajka ee la idiin sheegay saad u gudan lahaydeen ani iga daawado iga fiirsada ani iga barto iga qaata waxaa laga yaabaa sanadkan kadib dib inaydani arage wayna dhacdo waa geeriyooday bilo kadib nabig ala slam laba bilood iyo xogay baad ka dambaysaan u malaynayaa ilan rabiiculawal buu geeriyooday laba bilood iyo wax yar buu noolaa nabigu sal allau alah wasalam xaj bishii xaja kadib haddaba nabigu wuxuu yidhi ani iga qaata saad u xajiyi lahaydeen xiritaankan iyo gaabinta la inoo diray waxaa waajiba ah sidii nabigu u fuliyey in loo fuliyo warka fuqahadeenna shaaficiyadu daciif wey nabigu calayi salatu salaam timaha uu wada xiray inbaa ku filan oo tafsiirkii xalqiga ahaa fasirka nabigu fasiray baa diidaya sala allahu alah ali wasalam gaabintii madaxii in la wada gaabiyo iyo in la wada xiiro labadaa mid weeye marka fuqahadeenna hadii daahirka naska laga xoog bato annaga shaaficiya samay taasaad tiri aakhare meella na geyn mayso aakhare meella naga soo saari mayso saas darteed xalqigii ama taqsiirka gaagaabin ama xiiris waa madaxoo la wada gaarsiiye weeye saddex xabiyo afar xaboo timaa soo qabo maaha midda labaad xalqiga dumarku kuma jiraan haweenkana xadiid baa ahaa laguma lahaa xiiris laakiin gaabin baa lagu leeyahay inay baalka kore waxooga yar ka jaraan baa laga rabaa laakiin dumarku inay xiiraan aha timuhu waa qayb weyn bay ka yihiin qofka dumarkaa ah, shaksiyadeeda iyo sharafteeda oo raggii lamid ma aha saas darteed baa xukunkaas looga cafiyey halkaasaan ku daynaynaa subxaanaka allah bxamdika ashhadu an la ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslama calىa rasuulihi اlamiin wعalى aalihi waasxaabihi ajmaciin wman tabicahum bixsaani ilaa ywm اddiin ama bacd waxaan ku jirnaa kitaabu اlxaji waxaanan soo gaarnay halka mualifku yihi raximah اllahu tacaala wa arkaanu اlcumrati arbacatun markii xajkii arkaantiisa uu ka soo sheekeeyey iyo tiirasha lama huraankaa inay dadku la yimaadaan baa mualifku wuxuu u gudbay raximah اllahu tacaala inuu ka sheekeeyo arkaanta cumrada cumrada iyo xajku waa labada nusuk iyo camalkan lagu guto makaanka ilaahay ugu talagalee maka mukarama ah oo dhan aan ahayne asaasa u yahay kacbada iyo beytka ilaahay in la tawaafo haddaba xajku haddii la iska ogaa oo macluum aha waajib inuu yahay cumradu inay waajib tahay iyo in kale culimmadu waa isku qabteen iyadoo aanay kala duwanayn qaabka loo gudanayo iyo shuruudda ay ku asaxayso hadday waajib tahay iyo hadday sunno tahayba haddana cumradu inay waajib tahay iyo in kale oo ay sunno tahay oo masaladay culimmada isku hayaano inshaa allahu tacaala kutubta dambaan ugu tegi doonaa haddiise aada cumro aado oo wakhti cumro la aadaayay bisha ramadaane ay ugu fadli badan tahay sidaa nabigeenu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam cumratun fii ramadaana tacdilu xajatan fii riwaayati qaarkood aw xajatan maci xaj ani layla xajiyey bay la ajir tahay xagga ajir ahaan u dhigantaa cumrada bisha ramadaan la cumraysto marka waa wax wanaagsan dadku ay ku dadaalaan waana sunno aada u soo noolaatay xilliga dambe ee muslimiintu aada mooda dadaalkoodiiyo uusoo cibaadada nooleynteeda inuu soo siyaadayo ilaahna waxaan ka baryaa inuu taam yeelo haddaba waarkaanu licumrati cumrada tiirasheedu arbacatun afar weeye afar tiir bay leedahay oo mida haddii la waayo midkood haddii la waayo inaan cumradii asaxaynin kow alixraamu in cumrada la xirto waana siday culimmada muslimiintu u badan yihiin cumradu ixraam la-aan inaanay asaxaynin ama sida jamhuurtu yidhaahdeen rukni sidan oo kaleeta ha laga dhigo ama sida fuqahada xanafiyadu ay qabaan shardi ha ka dhigaan waxay ka midaysan yihiin inay lagama maarmaan tahay markaad cumraysanayso inaad xidhato xidhashaduna waa niyada in lagu dhawaaqoo labeyk allaahumma labeyka la yidhaahdo ama labeyka cumratan la yidhaahdo ruknina ma aha waajibna ma aha waxayna u iman doontaa sunanka inay ka mid tahay waan inshaa allahu tacaala ugu tegi doonaa haddii alla yidhaahdo midka labaadii watawaafu weeye tawaafka kacbada la tawaafo masalada waa masalo laysku raacsan yahay culammada fuqahada muslimiinta inta aan ogahay in cumrada lafdhabarteeda uu yahay beytka oo la tawaafo ruknigaana uu yahay rukniga ugu weyn ee ugu aasaasisan cumrada ilaan cumradu mine iyo musdelifiya carafa lama aado xaramka masaajidka lagama dhex baxo waa uun ixraamka kadib tawaaf iyo sacyi iyo timaha iyo madaxo la aada wey waa isla meesha masaajidka gudihiisa iyo irdihiisaa wixii ixraam miiqaad laga soo xirtay maahane inta kale meeshaa lagu samaynayaa wasacyu sacyiga bayna safa walmarwa la ordana cumrada iyadana rukni buu u yahay waana sida fuqahadu u badan yihiin oo shaaficiyada iyo maalikiyadu qabaan fuqahada qaar baa waxay qabaan inay waajib yahay oo sacyiga haddii laga tago ay cumradu asaxaysa laakiin qofkii dam iyo dhiig iyo waxuu bixinaya fidyada an baabulixsaari walfawaati iyo fidyada insha allah ugu tegi doono rugniga afraadi wataqsi walxalqu in la xiiro aw itaqsiiru in la gaabiyo fii axadi ilqowleyni labada qowl ay shaaficiyadu leeyihiin midkood oo ah midka raajix ah shaaficiyadu laba qowl bay leeyihiin qolo waxay leeyihiin xalqiga iyo taqsiirku waa waajibaadka ee arkaanta ka mid ma aha xaj iyo cumro labadaba qowlka laakiin madhabku uu cuskanaya muctamadka raajixa fi lmadhab madhabka shaaficiyada loo tiirin karo waa qowl kale xalqiga madaxa in la xiiro ama la gaabiyaay waa rukni fi اlxaji wa fi lcumrati labadaba haddaba mualifku masalada labada qowlah waa qofka insaankii insaannimadiiyo iyo aadaminimadu waxay ku tusi inuu si daciifu yaho halmaan dhow yahay sadaradan aan maraynee arkaan weeye uu leeyahay dhowr sadar kadibna waa waajibaad buu inoogu dari doonaa madaxoo qowlka kale buu mari doonaa haddaba madaxa in la gaabiyo ama lay fuqahada shaaficiyada la keliyowday beyna alfuqahaa'i in la yidhaahda waa rukni iyagiina iskuma raacin oo iskuma waafaqin sida daahirka u dhow qiyaaskiihi waa inuu xalki iyo taqsiirku waajibaat اlxaji ka mid noqdo iyo waajibaat اlcumra ee aanu rukni noqonin sidii markii hore muxaramaadka uu ahaa fidyada loo bixinayeyna haddaynu qaacidana qaadana qaacidada guud ee waajib qofkii ka taga wuxuu bixinayaa fidyu bixinayaana baabu dimaa'i walfidyati fi lxaji la raaciyo wa waajibaat اlxaji xajka waajibaadkiisuna hayru اlarkaani arkaantii aan ahayn alaaثatu ashyaa saddex arimood weeye masalada baabulxaji markaad joogto fuqahada curfiga ay isku raacsan yihiin eray isticmaalkeeda iyo eray cilmiyeedkooda badankood wax isku mid ahaa baa kala baxa markaad xajka joogto rukn iyo waajib waa kala laba laakiin baabu sawmi wasalaati markaad joogto isku mid wey haddii fuqahada jamhuurtooda la yidhaahdaa baail iyo faasid waa isku mid laakiin markaad baabulxaji joogta waa kala laba oo way kala baxaan walidaalika markay culamaa usuul ka hadlayaan waxaa la yidhahdaa farad iyo waajib ma isku midbaa iyo baail iyo faasid ma isku midbaa markii laga soo taga xanafiyadoosii u kala qaaday jamhuurta isku midka ka dhigtay fii baabi alxaji markay joogaanna faradka iyo waajibka iyo baailka iyo faasidka way kala qaadaan sidoo kale baail iyo faasid waxay kala qaadaan fii baabi nikaax markay joogaan oo nikaaxa faasidka iyo ka baailkaa ah kala laba weeye saa darteed waajibaatulxaji way xajka waajibaadka lagaa rabo ee haddii aad dayacda aada dambaabi adigoo awooda xajkaagiina asaxayo cinda aljamhuurna bedel inaad bixisa lagaa doonayo alaaatu ashyaa saddex arimood weeye halkan saddex buu ku sheegay laakiin madhabku waa lix saddex cala raajix madhabka shaaficiyada waajibaadka ka mida buu mualifku qowlkii daciifka fi lmadhabi ahaa qaatay oo sunanka uu ku daray oo ay ka mid yihiin musdelifo in la baryo iyo mino in la baryo iyo awaafu lwadaaca saddexdaa iyo saddexdanan baa madhabka raajixee saxiixiisa ah ama adharkiisa iyo raajixiisa ah lixdaasa waajibaat lxaji ah midka koowaad alixraamu in laga soo xirto min almiiqaati goobaha la xadeeyey xajku isagu waqti zaman ah waa leeyahay oo bilo gaara cumradu laakiin waqti gaara ma laho jamiicu sanati bay furan tahay marka laga reebo maalmaha xajkee sideedda iyo sagaalka ilaa iyo tobanka bisha meelahaasa haddaba miiqaadka laga xarmanayaay jihooyinkii kala duwanaa mawaaqiid baa loo sameeyey meelo aanay soo dhaafin iyagoon xajka ama cumro soo xiranin saa darteed ba waxaa leenahay dadku markii mawaaqiidda ay fuqahadu ka hadlayaan waa afar qaybood qaybta ugu muhiimsan ee mawaaqiit looga hadlo waa qaybta la yidhaahdo cirfulfuqaha aada arkaysa iyagoo isticmaalaya ereyga ah al aafaaqi dadka jihooyinka fog ee miiqaadka ka baxsan ka yimid dadka mawaaqiidda dadka laleeyahay weeye min almiiqaati ha ka soo xirtaan waxaan ku dhodhowoon iyaga waxba ka duwanayn qaybta labaad ee almiiqaatiyuun la yidhaahde deganba meesha mawaaqiidda ah halka laga soo xirtuuba degan yahay ninkaasi gurigiisuu ka soo xihan isaguna kii ka shisheeyeyna wuu iska soo safri ilaa miiqaadka uu soo gaaro halkaasuu ka xihan dad waxaa jira la yidhaahdo wixii miiqaadka ka sokeeye oo dhan alxarami bay yidhaahdaan dadka xaramka degan xaramkana waxaa ka sii dhow almakiyuuna dadka maka degan baa ka sii dhow marka waa isku waa isku xukum xaramiyiintu iyo makiyiintu innagoo haddaba aafaaqiyiintaana dadka meelo xuduuddii miiqaadka ee la dejiyey meelo ka baxsan degan intii jihee markaa jidadku kaga imanayeen ama dadka muslimiinta xilligii nabiga alay slam ay joogeen ee ka soo safrayeen ama astaamaha muslimiintu inay tegi doonaan markaa mar dhow ay muuqatay jidadkii oo dhan calaamadaa la sameeyey oo meelaha la magacaabay laakiin meelaha la magacaabay ma sinna meelo cabir siman maka u jira ma aha meelo u dhow iyo meelo ka fog bay leeyihiin miiqaadka ugu fog waa miiqaatu la yidhaha dulxulayfa ee madiino marka laga soo baxayo meel magaalada duleedkeedaha ku yaalla hadda masjid weyn baa ka dhisanoo masjidulmiiqaat baa hadda loo yaqaanaa caamada iyo deegaankuna tuulada ha ka dhisantay halkaas ay agagaarkaas abyaar cali bay u yaqaanaan waa ariiqa madiine markaad ka soo baxdo waadil caqiiqna aada soo dhaafto iyo masjidu quba gadaashooda aada soo aado jidkaad masaajidka weyneed ku soo dhacaysa wey kaa reer madiina iyo ciddii jidkaas soo marta halkaa waa inay ka soo xirtaan dadka labaadi waa qolada loo sameeyey qarnu saddex magacba waad ku arkay culimmada qarnun keliya waad arki qarnulmanaasilna waad arki qaar culimmadana waxay yidhaahdaan qarnu sacaalib saddexdaa magac waa isku mid haddaba meeshaasi magaalada hadda ka dhisan magacii qarnulmanaasil uu soo dhowaaday laakiin waa isbedelay magaalo waxaa ka dhisan la yidhahdaa hadda markaad jidka marayso maababka magaalooyinka magacyadooda arkayso asayl baa la yidhahdaa waagii hore dhexdaas waxaa la jiray asayl اkabiir laakiin kabiirtiina waa laga daayayo markaad jidka hayso waxaad arkaysaa iyadoo fallaadhi kaa leexatay asayl la yidhaahdo meesha asayl la yidhaahdo lafteedaa waxay ahayd meesha isra qarnu lmanaasil waana miiqaadka ugu dhow maka waxay ku qiyaasaan inay miiqaadkaasi maka uu jiro ilaa siddeetan kilomitr taqriiban halka dulxulayfo uu u jiro afar boqoloo kilomitr dulxulayfada madiine ilaa afar boqoloo kilomitr bay jirtaa kan ugu dhowna waa qarnulmanaasilo wuxuu jiraa sideetameeyo kilomitr waa meel inta markaad jidka dhinaca riyaadaya ka yimaado haddaad qaado amaad maka ka tagto oo aaif aado inta aadan aaif soo gaarin aaif inta aadan soo gaarin weyba fallaadhiisu kaa leexanaysaa marka qarulmanaasil hadda asayl baa la yidhahdaa meesha saddexaad ee dadka loo jireeya waxay ahayd jid kaloo iman jirayoo aljuxfa la dhihi jiray magaalada juxfa la dhihi jiray magaalo weyn bay ahaan jirtay oo safaradu isugu yimaadaan laakiin magaaladii way iska baaba'day haddana masaajid yar baa ka dhisan waxaa magaaladii u dhowa hadda xujaydu ay iska tagaan oo ka soo xirtaan magaalada raabiq la yidhaahda meelaan jiddo ka fogeyn wey haddaba magaalada raabiq la yidhaahdo dhinaceeda bari ilaa labaatan dhowr iyo labaatan kilomitr markaad u baxdo baa waxaa tegi magaaladii juxfa la dhihi jiray oo meesha madiina bararkeed iyo jiradeedii halkaasaan u raray ilaahay ka dalba in loo ranagu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam hadda haddii aad raabiq ka tagtood maka aadana jidka markaad raacdo ee aad jidka hayso dhinaca bidix bay kaa qaban masjid baana ka dhisanoo dadka qaar baa hadda tagtaga oo barbarakaysta masaajidka aada uma weyna taana waa meeshii la dhihi jiray juxfa raabiq iyo juxfa juxfa xagga maka xigta raabiq baa ka yar durugsan labaatameeyo kilomitir bay raabiqii banaanka jirtaa ninkii raabiq ka soo xarmada haddaba waa nin miiqaadkii isagoo gaarin soo xirtay xukunkiisa culimmada iskhilaafkoodii baana ku dareersanaya taasi waa meesha saddexaad meesha afraadi waa meesha yalamlam la yidhaahdo innaga intaasaa aada inoo khusayso waxaa la yidhaha miiqaatu ahlilyaman yaman iyo dhinacan innagu aynu soo jirno miiqaadka dadka ka yimaada jidkay mari jireen weeye yalamlam laakiin hadda iyada lafteedu waa laga guurayoo way abaaday meesha yalamlam la yidhaahdo waxay leeyihiin meel tog weyn ku yaalluu ahaan jiray oo koonfurta maka ku taalla waxaa lagu qiyaasaa ilaa boqol kilomitir inay u jirto waa ka labaadee ugu dhow isaga waxaa isku dhadhow kan juxfo la yidhaahdo ilaa boqol koo kilomitir bay u jirtay qiyaastii jid weynoo la maray ahaan jirtay markii jidadkan laamiyada ee gawaadhida la sameeyey baa iyadii laga haajiray waxoogay laabna way ku jirtaa markii jidkan loo eego jidad waaweynna ma galaan oo magaalooyinka waddooyinka isku xira ma tagaan ninkii raba gaar u rabaay gaari khaas intuu qaato inuu meeshaa gaari iyo tagsiilo meelaha joogay igee yidhaahda ay u baahdaan ama gaari gaara ay kiraystaan saas darteed meesha yalamlam la yidhaahdo si looga haajirayba wakhti hore taqriiban waxaa la yidhaahdaa hadda muddo soddomeeyo sano ah baa ka soo wareegtay ilaas dhowr iyo soddon sano inta waddada cusub intee la dhisay yalamlam laga guuray marka yalamlamna aaggaasay ahayd iyaduna waxaa shaneeya reer ciraaqiyo kii loogu talagalaye daatu cirqin la dhihi jiray daatu cirqin meel magaat waxay ahaan jirtay ceelal biyo badan oo daaqsin iyo deegaan badan oo dadku ay jecel yihiin iyo degaan bay ahaan jirtay ciraaq iyo dadka dhinacaa ka yimid baana soo mari jirayoo nabiga waxay ku yidhaahdeen qarnulmanaasil baa noogu dhow waana nagu qallac waxoogay iyaduna lisaan waxaad ka garatay dhinaca taa'if bay jirtaa gobollada tihaami iyo najraan dhinacay isaga soo dhowaadaan bay jirtaayo haddaad dhinac uga baxdana tihaamadii baad ku dhici haddaad dhinaca kale uga baxdana dhinac yaman baad u badan haddaba dhulkan daatu cirqin la dhihi jiray wuu guurayoo magacii waa laga tegey hadda waxaad aahaarta ku arki marmarna boolarka arki magac loo bixiyey meesha ay ku yiileen ceelashu golleheedii mid ka mida ah magaalo isu bedeshay wakti hore kadib oo iyadu wakti horay baabaaday deegaan ahaan deegaanka magaciisa waxaa la dhihi jiro kutubu sirana ku arki khariidada juqraafigana aada ku arki meelaha qaarkoodna boodharka qadiimka aada ku arki magaalo la yidhaha durayba bidaai camadu laakiin da ma akridee daab bay akhriyaan ay kor dhigaan oo dariiba bay ku dhahayaan marka magaalada durayba la yidhaahdo waa gollihii meelada ceelasha korkooda ahaa iyadaa muddo magaalo ahayd haddana iyadii wax deegaan oo fiican oo jidad waaweyn maraan maaha nidaamkii jidadkaa la soo mari jiray badankii waa laga guuray badankoodna hadda jidad waaweyn oo rasmi oo soo mara ma laha dadkii lugta ku iman jirayna hadda gawaadhi iyo diyaaradaa lagu yimaadaa diyaaradihiina laba meelood baa lagu ururiyo inaad madiine ka degto ama intaad u safartay iyada ka soo xajido iyo inaad jiddo ka gasha labadaasay noqotay dadka waxaa dheer dadka dhinacaa jidka dheer ee riyaad iyo ka yimaada ee ka soo gala dhinaca daa'if baa qarnulmanaasil oo sayl ah buu u dhowaanayaa intan kale ree yalamlam ahayd iyo ree juxfa dadkii ahaa iyo ree daatu cirqin dadkii ahaa mawaaqiiddii waa laga guuray fuqahada waxaa caadi ahayd aahaar cumar ka suganna ay jirtaa radi allahu canhu wa ardaa inay saaxa dadkii qaar u yimaadeen oy dhaheen jidadkaa qallooc bay nagu yihiin markaasuu wuxuu yidhi qiyaasa inta ku beegan halka ku beegan markaad maraysaan halkaa ka xirta maadaama dadkii aanay mari karin hadda innaga jiddaa laga degaa jiddo waxay u dhaxaysaa miiqaadkii iyo lamlam iyo miiqaadkii juxfahaa bay u dhaxaysaa zamankan waxaa la ysku qabtay dhaxaynta ay u dhaxaysaay ma gudahay ku yar jirtaa mise way la simantahay xataa nimankii juqraafi ahaan khariitooyinka calaamadaynayey baa khariitada see loo calaamadayn markii labadaa magaalo maka intay u jiraan khadka ma toosinaynaa mise kor baan u yarqalloocinaynaa bay isu qabteen kor haddii loo yar qalloociyana oo yarwareeg laga dhigana jiddo gudahay geli haddii la toosiyana jidduu mari jiddo lafteeday mari taasi waxay keentay culimmadu hadda inay isku qabtaan jiddo ma laga xiran karaayo ma miiqaat baa mise ma aha qolo walibana sida loo badan yahay jiddo inay gudaha ku jirta ixtiyaatan u badan yihiin intii buuqba ka iman lahaa ka hor xiro bay u badan yihiin walidaalika diyaaradaha markaad raacdo baa lagu dhihi miiqaadkii baad joogtaan laakiin culammada qaar baa waxay qabaan jiddo inay miiqaadtaho laga xihan karo nin waxaa arkaya sheekh layihaha sheekh cadnaan carcuur baa wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo adilatu ihbaat calaa anna jiddata miiqaat wuxuu ku soo sawiraya durta khariidadii wuxuu ka sheekeynayaa inay isagii rag juqraafiyiina diyaarad qaateen oy miiqaadkii jucfo soo cabireen iyagoo helikobtar saaran oy kiiya lamlamna soo cabireen oy eegeen khariidada oo jiddo aanay gudaha ku jirine khadkii muxaadaadka ay ku fadhido calaa kulli xaal waa masalo murankaalehoo faahfaahinteeda qolada qabta waa miiqaadoo laga badan yahay kitaabka cadnaan fiiri isagaa fataawaadka qaarna soo raraye adilatu ihbaatin calaa ana jiddata miiqaatun la yidhaahdo waa risaalo yaroo basiita waa hayn jiray haddayna kutubteeda ku dhexlumin mawaaqiiddaa shanta a ah weeye waxaa la leeyahay alxraamu min almiiqaati walidaalika nabigu wuxuu yihi huna lahunna waliman ataa calayhina min gayri ahlihinna mawaaqiidan dadkaa deegaankeeda ah loogu talagalay iyo ciddii jidkaa soo martoon xataa deegaanka ahayn aduu haddaad madiine ka tagto dulxulayfa miiqaad ku ah dulxulayfa baa miiqaad ku ah haddaan miiqaadkii ka xarman waaya maxaa dhici minhaaj lama hor ordee insha allahu iyadaa inoo iman doonta arinta labaadee waajibaadka xajka ah wa ramyuljimaari buurihii in la dhagax tuuro athalaai ee saddexda ahaa saddexdan meelood ee dhagaxa lagu tuuree mina ku yaalla saddexdaa in la tuuro weeye maalinka tobnaadna jamratulkubraa ama jamratulcaqaba oo dhinaca maka koonaha usoo xigtaa la tuuro maalinta kow iyo tobnaad labiyo tobnaad iyo ninkii dhammaystirtee saddexiyo tobnaadkana saddexdaba la tuuro waxaa lagu tuurayaa dhagxan yaryar oo aan kuwa dadka madaxa ka dakra ahayn wax yar yara oo farya suul ay isu qaban karaan ama si kale haddaad u tidhaahdo marka waxaan finiinka la yidhahdo la tuurayo gacanta lagu qaban karo oo lagu gani karo wey dhagax weyn haddaad qaadato dadkiina kaa horeeyo inaad wada dakarta soomahoo dhiigu qulqusho waxaa la rabaa dhagaxa tuurtay haddii intuu gara mara qof ku dhaco inaanu waxba yeelin hadda laakiin kabtaa la tuuri qaar baa waxay soo tuuri dhagax weyn qaar waxay soo tuuri baalihii dalladihii ay wateen bay soo tuuri markaasa dambig ka qoranayaan arki dembiga ka galayaan baa ka badan dhagaxantu waa toddoba toddoba dhagax baad ku tuuri meeshaa dooni ka qaado ama mino ka keen dhexdeeda ama musdelifo ka soo qaado ama jamaraadkaba markaad aga timaado kuwa meelaha yaalla xaabso wax mushkilada ma laha allahu akbar baadhihi markaad jamaraadka tuuranayso tan u horeysa markaad tuurata maalmahay saddexda yihiin intaad waxoogay ka soo dhaqaaqdo oo dhinaca midig dhaqaaqdo baad waxoogay ducaysan saasaa sunna ah talabaad markaad tuurato dhinaca bidix baad waxoogay u dhaqaaqayoo waa ducaysan ta saddexaad markaad tuurata istaag iyo duca ma lehee horaad u dhaqaaqi magaalada aadayaa iyo meeshaa deganayd ku laabatayaaba jamaraadkaasi inay waajibaat waajibaatulxaji ka mid yihiin culimmada qaar baa ijmaac soo guuriyey nabiguna alay sla saasuu samayn jiray dadka hadday markay ku weydiinayaan waxay jira waxay ku dhahayaan shaydaan carey ma yaqaana ninkii jamaraadkiibuu garan layahay adoo xajka jooga haddii intuu gacanta kugu weydiiyey shaydaan shaydaanku dhaho meesha shaydaan baa lagu dhagax tuuray buu ku leeyahay jamaraadkiibuu ku waraysanayaae ninka shaydaanka weydiinaya muxuu yahay hadhihin masaladaasina kasiira ahaan walow subuudkeeda iyo sixadeeda la hayo in shaydaan ibraahim meeshan ku dhagax tuuray aaaar waaridda ah jirto qasaskaas bacdu saxaaba loo tiirinayo laakiin waxoogay ay isku haystaan doodeeda waxaad fiirisaa faahfaahinteeda tiro badan kitaabka asira dahabiya la yidhaahdo ee doctor maxamed risqi tarhuni uu leeyahay mujaladka awalka ah mise mujaladka aaniga midkood buu aahaartaada iyo uruqdeeda kusoo qaaday ee firi walxalqu waajibaadka xajka waxaa ka mida in la xiiro haahdan xalayna waxaan soo marnay arkaanu اlxaji inay ka mid tahay alxalqu haddaba mawaajibaad baa mise waa arkaan shaaficiyadu lahum qowlaani qowlka adharkaee raajixa waa arkaanu اlxaji bay ka mid tahay oo madhab ahaan waa daciif in la yidhaahdaa waajibaadkay ku jirtaan laakiin qowl baa jira fuqahada qaar la kale ay qabaanoo inta kale madaahibtihi haddaad xanafiye dhahdo haddaad maalikiya dhahdo haddaad xanaabila dhahdo intaba inuu waajibaadka kamid yahay bay qabaane arkaantuusan ka mid ahayn saasaana dawaahirta sawaabka u dhow wa sunan اlxaji xajka sunankiisuna sabcun toddoba wey toddobadan marka saddex laga reebo afar baa soo hari saddex ka midii madhabka saxiixa ee cinda shaaficiya madhabkooda asaxa raajixiihi waa inay ka mid tahay waajibaadka o alifraadu xajka inaad keli yeesho waa sunna wahuwa ifraadku taqdiimu اlxaji inaad hormariso calى alcumrati ka hormariso oo xaj keliya aada xirato kadibna markaa xajkaaga dhammaysato cumradaa iska cumraysata haddii aad rabto nooca labaadee loo xajiyi karo waxaa weeye xaju qiraan inaad tiraahdo oo xajan wa cumratan labadaba wada niyooto halkii camalna uu kugu filaado nooca saddexaadna waa xaju tamatuc tamatucna waa cumrada inaad horreysiiso ood iska xalaal noqoto maalintii xajka marka la gaarana aada xaj xirato cumrada tamatuca waxaa loo ogol yahay dadka oo dhan marka laga reebo laba xaaladood qofkii xirtay xaj markii hore ama xajii cumro isku daray xoolo hadiyo uu meel kale ka soo gadayna maka la tegey ilaa uu dhammaystirta tamatuc ma samayn kara sidii nabiguba yeelay calayhi salaatu wasalaam waxaa labaadoon tamatuc la ogolayn haddii aad yowmu nafri timaado yowm maalinka sideedaade ee mine ee xajkaba loo baxayo maalinkaa xajunbaad xiran ama qiraan maahane waa horta waan soo tamatuci markaasaan xalaal noqon markaasaan haddana soo laba labagool xirani hadiga iyo sunada ma waafaqsana haddaba ifraadkaa fadli badan fuqahada shaaficiyadu waxay ku saleeyeen laba arimood mar waxay yidhaahdeen nabigu calayh salaatu wasalaam kaana mufridan caaishana waxay tihi dadkii markaan soo xajinay xajatulwadaac qaar cumray xirteen qaarna xaj bay xirteen qaarna labadaba way isku dareen nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa dadkii xajka xirtay dadkii xaj keliya xirtay ama labada isku daray mayna xalaal noqonin bishari inay hadyi wadeen siay riwaayadka kala caddeeyeen waxaa kaloo shaaficiyadu cuskadeen oo yidhaahdeen wuxuu sunno uga dhigeen anwaacda xajka ifraadkaa ugu fadli badan sawmaadan arag bay yidhahdeen tamatuca danbaa waajiba qiraankana danbaa ka waajiba oo hadyi baa laga rabaa ifraadkana waxba lagama rabo waxay u fahmeen fuqahada shaaficiyadu taasi waxay ka dhigan tahay tamatucu kabitaan buu u baahan yahay dam lagu kabo qiraankuna kabitaan fidye iyo dam lagu kabuu u baahan yahay ifraadkusa waxba uma baahna ka u baahan in la kaboo dam lagu kabo iyo midka aan u baahnayn dam in lagu kabo kaan u baahnayn baa ka fadli badan bay yidhaahdeen culimmadana tafdiilka cagsigiise waxay gaareen inay tamatuca fadilaan qaarkood inay tamatuca waajibiyaan bay gaareen oo tafsiilkeedu mowdican aanu ahayn watalbiyatu baa sunaa muu jeedaa labeyk allaahuma labeykadi iyo labeyka xajatan wa cumratanta waa sunna nabigana calayh salaatu salaam waa samayn jiray talbiyo badanna waa ku dhawaaqi jiray carabuna horey talbiyada ugu dhawaaqi jirtaye intii yarayd ee lamaanaha ahayd baa laga reebay labayk allaahumma labayka labayka laa shariika laka labayk intay ku dari jireen halkaa kadib ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu amaa malakadii baa laga reebay marka talbiyadaa in la qaado waa wax wanaagsan oo sunnaa lakiin hadduu soomaali la xaji sheeko unbaa looga bixibay xilligii talbiyada la qaadi lahaa bas baad saaran dir wareedhahaye talbiyada qaad oraa ku daallay buu kuleeyahy madadan sheeke iyo bidraadiya la soo baxo idaacad dhegaysti iyo wareer laba goo cadcad baad qabtaa reerihi baad ka soo tagtay xajii cumraa u socotaa ruuxa sheekadan iska daa wax akriso adkaarta bali iyagoo dawaafayaabaan ka kari weynay sheekade waaase igu waaas wax badan aan isiri walow ummaddan xaggee loo wadaa markii kuwa bayna almaqrib waalcishaai kacbada agteeda farfadhiya de kacbada ninka ilaahay geeyey dhinaca xatiimka ama shaadarwaanka la yihaahdo ama xijriga la yihaahdo ee gidaarka yada kacbadu naaqiska ay ku tahay ku yaalla agtiisa farfadhiya waxaan u malaynayaa markaas markay u badan tahay toban mitir baa iyagiiyo gidaarka kacbada udhexaysa xilli aan xaji cumro ahayn oo iska faaruq tahay wey baadixiisadii soomaaliya intay soo dhexgashay baa qabiil loo kala qabqabtay walka qabiilka halkaynala galay sooma aragtaan hataa kacbadiibu inala galay waxaan ku idhi daadwanaana waxaa idin dhaamay kuwii intay kacbada dhexdeeda ku heshiiyeen markay jiddo tageen jiddo tageenoo toddobaatan iyo shan kilomitr sideetana ballantii ka baxay baa idin dhaamay idinku qabiilkii kacbadii isku dhexlaynaysaan abay kuwaasiba idin dhaamaan marka baalku waa imtixaan waawaafu lquduumi awaafka soo gelitaanka maka la soo gelayo masaladan qofku markuu bilaabayo cumrada iyo xajka maka meel ka baxsanna uu ka yimaado baa waxaa laga doonayaa inuu beytka ilaahay ka bilaabo sidii nabiguba yeelay calayhi salaatu wasalaam uu tawaafo tawaafkii toddobada jeer ahaa uu tawaafo waana tawaaf kale ashwaata iyo saddexda hore in la degdega laya yar rucleeya meelaha qaarkood qaybna aayar le iska socda leh inkastoo ruclaynta oday soomaaliyeedi isagoo weligiiba xaj iyo awaafku waa la yar ordaa aan maqal buu meesha tegey alariista u dhintay an waan aqiinay markii laba jeer orad lagu soo wareegay buu banaanka iska fadhiistay raggii markay soo dhammaysteen baa loo yimid oo xaaji hebel maxaa kugu dhacay baa layidhi wuxuu yidhi ani gurigeyga ciyaar ugama imanin haddaan ciyaar u imid meesha iyo orad ilmahayga maalin biirada la dheelo ninka wuxuu u haysta xajka marka la yimaado meeluu khushuuc iyo ooyina orogta wuxuu u arkay rag ciyaaraya inay yihiino aan xaqi kacbada iyo xaramka iyo xajka uu lahaa aan siinayni marka mararka qaarkood aqoonla-aanta waxaa dhici karta dariiqii saxda ay inay kaa leexiso marka ninkii xaj iyo cumro aadayow axkaamtiisa akhrista oo barta maqal iyo muuqaal bay ku buuxdaaye awaafu lquduumka haddaba cinda fuqahaai shaaficiya khaas kuma aha dadka banaanka ka yimid ee fuqahada kalee jamhuurta ah ku khaas yeelay jamhuurtu iyagu waxay leeyihiin quduum waa nin soo galay magaaladoo yimid oon joogin waxaana soo galay nin banaanka ka yimid wey laakiin ninkii reer maka ee xirta ee xaj doonaya inuu aado isagoo horta kacbada ka bilow laguma lehe hore inbuusi aanbabixi bay leeyihin fuqada shaaficiyadu he mar haddaad xirato ama maka gudaheeda ka xiro ama banaankeeda ka imo ama reer maka ahaw ama ha ahaanin markaad xirataa waxaa sunnaha horta beytka awaafka ka bilow awaafu lquduum samee walmabiitu in la baryo bimusdalifata la baryo baryada musdelifo laba qaybood weeye qayb habeenkii ka mida inaad joogto intay dooniba ha ekaatee intaasi cinda ashaaficiyati waa waajib ma aha sida raajixa sunno ma aha cinda aima alarbaca waxaa sunno ah in habeenkao dhan aad ku dhammaysataa sunno ah bay yidhahdeen habeenkao dhan ilaa waaguu kuu baryay inaad joogtood ku dhammaysato waa sunna cinda alfuqahaa aima alarbaca afartuba laakiin waajib weeye inuu xoogay ka mida habeenkii aad joogto fuqahada shaaficiyadu waxay sii shardiyeen oonan daliil u arag nisfu thaani min alleyli habeenka niska dambe inaad qayb ka mida walow saacatan walow wakti gaabanba ha noqotay inaad joogto wa rakcata awaafi labada ragcadood ee awaafka ah isagana sida raajixa madhabka ah waa sunanku ka mid yahay madhabka waxaa jira qowl iyo qeyb culimmada shaaficiyada oo leh labada ragcadood ee tawaafka waxay ka mid yihiin waajibaadka waajibaadkay ka mid yihiin oo nabiguna weligii kama tegin sala allahu alayhi waalihi wasalam masaajidka qofka soo galayna taxiye la-aan inuu fadhiista lama ogola qur-aankuna muxuu yihi qur-aanku soo sheegin labada ragcadood ma ishaarin wuxuu ku ishaaray maqaamu ibraahim maqaamu ibraahim gadaashiisaana lagu tukadaa maqaamu ibraahimna waa meesha albaabka kacbada yar gadaasha horteeda ee ku aadan baalka birta dahabiga iyo muraayada ku jira halkaasaa maqaamu ibraahim la yihahda waagi hore albaabku ku dheganaan jiray xilli dhexdaasaa dadkii marayay iyo tawaafkii la isku rafaaday waxoogay baa la durkiyey weli culimmadu waxay leeyihiin maqaamu ibraahim ha la sii durkiyo oo dadkiina inay daawadaan bay qaybi rabaan dadkiina kalena inay meeshii tawaafkii maraan bay rabaan zaxmad iyo ciriiri mararka qaarkood waxaa ka dhaca in lagu dhinta aad ka yaabi saa darteed bay sheekh naasir waxaad arkaysaa markii halkaa la geeyey raxima allahu tacaala wuxuu leeyahay mar haddii la durkinaya waxaan rajaynaya aada in looga durkiyo oo dadka daawanaya dadka tawaafaya nafis ay kale helaan haddana cagtii nabi ibraahim calayhi salaam weli muuqaalkeedu wuu ku jiraa laakiin lama barakaysto dadka hadda birtaa iyo muraayada ka celinaysa dadka barakaysan iyo kuwa cumaamada iyo go-a ku xoqaya yaabaad u dhibani dadkii barakaysi unbaa laga raacay mogta wa barakaystaa la yidhi laakiin xuqa lahum inay baashaa barakaystaan dadkii caro wadaad qabrigu ku jira barakaysan jiray oo qaarkood aan la ogeynba in bini aadam ku jiro qaarta qubuurta qaarkood bini aadam kuma jiro dhagxan iyo shamiintaa ku aasan qaarkoodna biniaadanka ku jira muslimba maaha qubuur waxaa jira la caabudoo gaalo ku jiraan qaarkoodna waxbadba kuma jirtaba qabriba maaha meeshan saa darteed qabru zaynab binti rasul sal slam suuriya meel weyn bay ku leedahay dimashq markaa tagto masarna qabri weyn bay ku leedahay asalkeeduna madiinay ku aasan tahay goormaa lasoo fogayo xagga la geeyey soomaalidaba ibo odayaashii qabaailkan dhalay midbaad qabrigiisa ugu tegi waqooyi iyo bari iyo koonfuri daba xaggee ku aasan yahay waxaa jira qaaciide la raaco haddaba wagan bahasha ahaan jirnay qaaciide qabriga cusub lagu aasaasaa jirta yaa yaqaani qabriga cusub wuxuu ku aasaasmaa nin xerta ah ka mid ah ama dariiqadaa sheekhii ku riyoon inuu meel hebla ku arkay sheegi ama waa riyo run ah ama waa riyo been ah isagaa iska abuurtay meeshuu sheekha ku arkay buu wuxuu dhihi halkaasaan sheekha ku arkay oo meeshii baa la calaamadayn markay muddo joogto waa la ziyaaran markay muddo joogto qabrigiibay isu bedeli qabrigii sheekh qabriga zaynab waa wax noocaasa ee masar ku yaalla kan suuriya ku yaalla waa bug been waxba kama jiro marka qabriga sheekhabel ee tobanka meelood ku yaalaad arkaysaan sistem qaab noocaasay qubuurta ku bataan marka maqaamu ibraahim inuu barakaysto meelaan waxbaba ku jirin ninkii barakaysan jiray waxba aanu lama yaabo inuu ka marada ku masaxo qabri wadaad ninkii ciidda ka qaadan jirayna waxba lama yaabo oo waxaa weeye kanaaba dhaamo aahaar nabi iyo raadkiisii ay tahay oo calayhsalaam la hubaa marka labada ragcadood maqaamu ibraahim baa lagu tukadaa hadday zaxmad noqotana meel kastaoo masaajid ka mida waa ku tukan kartaa walmabiitu bimina mina in la baryo mino barigeedu waa laba qaybood qaybna madhab ahaan waa waajib qaybna inay sunno tahay bay madaahibta dhan isku raacsan yihiin maalinka sideedaad markii mino laga baxo ee caawa berri oo kaleetana carafo ay tahay habeenkaa minaa lasii baryaa barigaa la baryaya mina waa sunno bitifaaqin madaahibtu waa isku raacsan yihiin marka dambena marka lasoo noqdo maalinka tobnaad ee buuca qabada la tuurtee lasoo tawaafo baa laba habeen ama saddex habeen oo kale seexasho loogu soo noqdaa kuwaasi madhabkeenna sida saxiixee raajixa waajib weeye sunno maaha haddaba iyad iyo babiid bimusdelifa waajibaadka weeye laakiin inay sunno tahay qowlkaa kale madaahib kaleoo xanafiye iyaa la qaba wa saxiixu wujuubkeeda weeyo bidaliil nabiga cala salatu salaam cabaas iyo dad xoolol xoolo raacayay baa cudurdaar dalbaday waxaad ka garatay qof aan cudurdaar lahayn meel kale looma ogoladu inay waajib tala la kartay taa abiicatu sunna maaha wa awaafu lwadaaci awaafka wadaace qofku markuu noqonayo maka lagu macsalaameeye lagu sagootiyo kaasna sida صaxiixa madhabka ah waa waajib sunno maaha nabiguna calayhi salaatu wasalaam amar buu ku bixiyey qof kastoo maka ka safraya inuu aakhiru cahdihi bilbeyti inuu kacbada noqoto dad baa cudurdaar looga cafiyeyoo gabadha umushay ama caadada qabta awaafkii xajkana samaysay kan wadaaca iyo sagootiska waa laga cafiyey halkaa waajib aad ka garatay amarka iyo dad baa cudurdaar loo sameeyey laleeyahay laakiin inay tahay sunno fuqahada qaarkood baa qaba laakiin awaafulwadaaciyaa laga rabaa ahlulaafaaqaa laga rabaa dadkao dhan lagama rabo dadkii meelaha fog ka yimid baa laga doonayaa laakiin reer maka xajkiisa markuu dhammaysta hadduu meel ka soo danaysanayo awaafulwadaac lagama doonayo waxaa kaloo cala saxiixi aan awaafulwadaac laga rabin ninka inta uu baxo soo noqonaya meelahan jiddo intuu ka soo adeegto alaabtiisiina maka taalle taalleen weli aanba bixin ninkaasi waa nin soo yar danaysanayee nin safray oo ka tegay meeshii ma aha wadaaca waxaad la iban markaad warwareegka dhammaysato makana aada macsalaamaynaysaan lagaa doonayaa wallahu aclam halkaasaan ku deenaynaa alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah amaa bacd xoogay su-aala aan halkan ku hayaa wixii aan ka gaaraan ka jajawaabayaa su-aaluhu qofku wuxuu leeyahay haddii aan si ula kaca ah u cabo caano laga lisay qof dumara ah, hoyo ma ii noqonaysaa qoftaas haddii aad qof weyn tahay baabkii daruuradii saalim mawlaa xudayfana aynan gaarin cala saxiixi hooye kuu noqon mayso dawaahirta nusuustana saasay u badan tahay jamaahiiru ahlilcilmina sidaasay qabaan saa darteed wixii laba sano ka yar bay nusuustu caddaysay unbaacaanihii hooye ay cabbaan ay saamayn ku yeeshaan wixii ka weyn waa xaalad istinaa'i oo gaara oo sidii mawlaa saalim mawlaa xudayfa oo kaleetihiyo ay ku timaado qof baa wuxuu leeyahay raashinka bisila musqulaha lagu shubayo sharci ahaan maxaa ku aadan raashinka bisila musqulo lagu shubayaay waa laba qaybood hadduu yahay raashin xumaaday oo uray oon manfaca damba lahayni wax dhibaataa ma laha laakiin raashin dad cuni karaan haddii uu yahay ummadda baahan baa badan raashinka musqulo in lagu shubaayo ma banaano ninbaa wuxuu leeyay gabar ayaan guursaday waxaana ku wuxuuna ahaa masaafo dib baan ka ogaaday inuu qalad yahay maxaan sameeyaa guurkaa ma jiraa guur weligii la heli karay oo cudurdaar la-aan la gacan dhaafay ma asaxo gabadha reerkoodii dib u weydiiso meherka cusboonaysii ninka kanna wuxuu leeyahay waxay xelada anigoo gabar ah haddii aan isticmaalo cirbadaha lagu joojiyo dhiigga caadada ah si aan u dhammaysto bisha soon maxay diintu ka qabtaa way kuu bannaan tahay haddaynan caafimaadkaaga dhib ka badan u keenaynin laakiin ogaado in badan caadadu gabdhaha inay ka qasanto waxyaabaha waaweyn ee keena irbadaha la isticmaalayaa ka mida hadhow markay kaa wareertaan ka yaabin intaa ilaahi kaa badbaadiye inaad ku rafaatay calaa kulli xal haddaan caafimaad xumo kaa soo gaarayno way bannaan tahay oo dhib ma laha ninkii nabiga caaya loona sheego waxaan iska daa la yidhaahdaa kuna sii wada ma dili karaa asalka dhiiggiisu waa xalaal ninkaasina waa gaaloobayaa waana nin xarbi oo cadow ah laakiin inay kuu bannaanaato adu inaad disho waa mas'alo ku xidhan masaalixda iyo mafaasidda ka dhalanaysa oo u baahan tawqiidkeeda iyo makaankeeda iyo cidda fulinaysa inaan iftiaad iyo farabaxsi la samaynin oo qofku aanu soo hoyinin dhibaato ka weyn tii uu raba inuu ka hortago sheekh waxaan ku weydiinayaa xaaskayga hadday tiraahdo aabbahay baad iga tahay muxuu noqon karaa waxba masalada dihaarku waa masalo alaaqa baabkiisa ah ninkaa hadduu ereygaa yidhaahdaa baabu dihaar iyo kafaara ku waajibtaa haweentu ereygaa hadday tiraahdo waa iyadoo tiri waan ku furay labadooda waa isku mid waxba kama guntamaan gabar baa gabar baa baa uur aan xalaal ahayn qaaday ninkii ay u qaaday wuxuu damcay in uu guursado marka ma guursan karaa ayada oo uurle uurkiina maya meerkaasna waxba kama jiro sababtoo ah waa meher tuuga iyo musuq maasuqa ah. kay fuqahada qaarkood uu asix yidhaahdeenna kan soomaalida ma aha waa meher ilmo nasabkii in lagu qariyo la rabo haddii waxaa khilaafku ku jiraa haddii la sheegayo la ogaanayo ilmahan wacal inuu yahay dadkana loo sheegayo sidaana aada ku guursanaysa laakiin guur la rabo wacal in lagu asturo uusan ahayn lagu siiyo nasab uusan lahayn loogu abtiriyo intausan maxram ahayn maxram looga dhigoo lagu dhexdaro guurka musuq maasuqe intaasoo jariimi iyo dembi ka dhalanayso ma banaana mana asaxayo hadday kaa daacatood guursanayso markay umusho guurso ilmahana adigu koreed adigu haddaad si qalad uga dhashay gabar baa nin la siiyey xagga guurkiiba ku socotaa caawi somaali isaga oo guri geysan ama aysan wada kulmin buu soo furay gabadhaa magaroobnimo ayaa loo meherinayaa mise gabarnimo yacnii mar kale aabbaheed gabadhaasi gabar weeye farqiga bayna albikri wathayibi u dhaxeeyana waa xiriir gogoreediya kulan reeraysi inuu dhaco weeye cala saxiixi ama bikaaradu inay zuusho weeye cinda qowmin labadaa qowl farqibaa udhaxeeyo inuu xiriir gogoleed dhaco xalaal iyo xaaraan dooni ha noqdiyo inay bikaaradii zuushoy burburto farqibaa udhaxeeya bikaaradan tuulu zamaanin baa jebin kara xanuun iyo jiraa jebin karta kuftin iyo bootin baa jebin karta isticmaalaad waxyaabo kaloon xiriir rag iyo dumar ahayn baa jebin kara oo istimnaha iyo baabkiisi iyo siigaysigu waa jebin karaa waxyaaba badan baa jebin kara kuwaa weeye waxa la isku haysto hadday sidaa ku jabto ma bikra mise waa ayib laakiin gabaraan laba arag meher baa qabtay ciddadna ma laha haddii lasoo furo saa gabadha aad sheegayso ayib garoobna mahe gabar weeye gabdhaha sharafta haka qaadina ka waran buu yihi haddii nin uu u galmoodo xaaskiisa oo caado qabta xukunkiisu muxuu noqonayaa xaaraan buu ku dhacayoo kow waa inuu towbad keenaa waa inuu waxoogay sadaqaa la baxayo sidii xadiidkii ibni cabaas ahaa bidinaarin aw nisfi dinaarin halkaa inuu mara wey su-aal kale haddii qof maskaxda ka jiran ballan aad la gasho oo aada buriso ballantii ma ku dambahabaysaa haa kii waa laama ballan hadduu ilaalinayo adigii miyir qabay ballantiina had ilaali weyday warnimay waxaan diinxumo wey waxyaaba qaarkii mise nin waalan ballantiisu ma xiranta wey calaa kulli xaal ballantu waa waajib waa inaad timaadaa haddaadan cudurdaar sharci aan ahayn nin ayaa aabbahay igu meheriyey ninkana wuxuu joogaa qurbaha marka shiikh ninka hadduu isoo diili waayo miyuu iga furmaa daliisha maxaa waaye ninka sidaasoo kaleeta ah qofku hadduu gabadha ninkeeda biilkii siin waayo xaqulfaski bay leedahay ee furitaan automaatica ma jiro qaadi bay u tegaysaa ama ciddii bows qaadi matalaysa dhibteeday u sheeganaysaa cadayn iyo markhaatina weygeynaysaa xaq bay u leedahay warqadeeda fasaqa in lagu taago hal caaday tirsanaysaa fasaqa markay tahay ciddadii saddexda ahayd maaha hal caaday tirsan xarigeedna furan reerna allaha siiyo masaladaana masale itifaaq bayna alculamaa weeyo waxaa weeye atafriiq bisababi اlicsaari binafaqati la yihahdo way nafaqadii hadduu waayo qofku isagoo jooga hadduu keri waaya xaqu laakiin waa xaqeeda cafiyi karto daawo madoobayso dembi miyaa haddii cidiyaha la marsado ninkayga waysada miyuu iga jebiyaa tan dambe waa maya ninkaagu wayse kaama jebiyo cala saxiixi nabigu waa alai sala slam caaisha isaguna kama jebin jirin iyadana kama jebin jirin hade adig caaisha iyo nabig alai slam xaaskiisii bay ahayd halkaa un iska mar war kale ayaa laguu wareerinin nabigaba kama weysaysanoo xaaskiisa iskama jebin jirin alai salatu salaam diintana nabiga kudayashadiisaa nala faray madoobayse cidyaha ma la marsan karaa asalku haa laakiin daawamadoobaysadu waa laba qaybood qaybi waa qayb cidida gasha sida cillaanka oo kaleeto taasina way bannaan tahay asal ahaan mar kastabana waa bannaan tahay midna waa midda qolof ahaan ciddada loo saarayo taa qolof ahaan ciddada loo saarayo xilliyada gabadhu macduurka ay tahay ama umusha ay tahay ama caadada leedahay een salaadaha laga rabin way marsan kartaa xilliga salaada laga doonayo inay u weysaysato ciddidaa madowga ka hoosaysa qoloftaa waa inay biyaha weysadu gaaraan saa darteed marsashadu dhib ma laha laakiin hadha weyse markaad weysaysan waa inaad ka xoqdood ka fujisood ka qaado baa lagaa doonaya intaasoo dhani waana hadday ka haddayna ka samaysnayn maado xaaraana haddaan laga soo asaasin oon laga samaynin waxaan ku weydiinayaa nin baa gabadh sixir ku guursaday subxaanaka waaan ku ogaa waxaan ku ogaanay wuu ka dhex hadlay marka way ka fasaqan kartaa saw ma aha iyada intay joogta asagu iyada intay joogta asagana soomaaliya ayuu joogaa meherkaa muxuu noqon karaa saw meher faasida ma aha <laughs> qaan masalada horta sixir inuu ku guursaday uu ka dhex hadlay ma caddayso laba masale aan idiin sheega soomaaliyay qof jin jin intii wax lagu akriya wax ka dhex hadlay waxaas jin wey qof bini aadama qof bini aadama ma dhexgalo waa laga yaabaa bini aadamku jinka inuu adeegsaday waana dhici kartaa cayn iyo il ku dhacday inuu meel duleesha ka helay oo uu ifid ka dhigtay waxaana dhici karta jinku sidaada inuu kuu maagay baa dhici karta horta qof baa qof ka dhexhadlay adu qofkiina maadan arag waxbaa hadloo hebel baan ahay ku yidhi kollaba bini aadam ma aha waxa hadlay ee jin weeye ogow marka ninkii kama dhexadlin midda labaad in idiin sheegi waxaa weeye jinku waa cunsur fasaad badan weeye ifsaadkiisa wuxuu ka shaqeeyaa qof markuu ka hadlo ee ila hadla uu leeyahay kow ujeeddadiisu waxaa ah inuu dad ahal iyo qaraaba isku diro saas darteed qofuna waxaad wax ka tirsan karto xigtiya qaraabo aan kaa dheerayn buu sheekada gelin ujeeddadu waa dadka in la kala dilo jinkuna wuxuu sheego boqol kiiba sagaashan iyo sideed waa been kuwa dadka hadlo waxay sheegaan marka nin beelow oo la yaqaano kow mutacaddi oo mujrim oo qof muslima dulmi ugu soo xadgudbay saddex la og yahay inay ujeeddadiisu ifsaadinaya dad kala dil tahay haddaad jimbaa ka dhex hadlayaa dad colaad ugu qaado sharcan waa dulmi aad gar daran tahay wey nin beelow oo warkiina waxbaad ku salaysay sheekadan aan u jeedaa waa sheekooyin badan oo reero badan isku laayaan dad badanna u kala dhintay markaan saan idin leeyahay khabiir kuma ihi laakiin wax badan baa ka aqaana khabiir kuma ihi oo aad baa la iga badiyaa laakiin qisaskiisa wax badanna waa ka aqaan wax badanna waa ka akriyey hadda magaalada dadka khubarada ku ahee joogana qaybo badan baa waraystay waxaan yaan wax lagu salaynin qur-aankaa lagu wadaa markuu hadlo waxaa la yidhah reedha meesha isaga tag daalim muctadi oo soo xadgudbay baa tahaye ama qur-aanka iyo aayaatulcadaabkaanu kugu